bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sal allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina muxamed wabacdu qaala almualifu raximah llahu tacaala wayaxrumu wayaxrumu an yatanaaja'a inaani duuna haaliin liannahu yuujibu iixaashan wa kasra alqalbi wayaxrumu waxaa xaaraamoobayaa wayaxrumu waxaa xaaraan ah waa xaaraan an yatanaajaa inay faqaan itnaani laba inay faqdo duuna haalitin ka saddexaad inay ka faqaan xaaraan weeyaan li'annahu maxaa yeelay yuujibu waxa uu keenayaa faqitaankaasi waxay keenaysaa iixaashan cidlayn cidlo iyo wa kasra alqalbi qalbi jab iyo murugo ayaa kii laga faqay baa u keenaysaa aadaabta halkan uu ku sheegayaa sheekhu aadaabtii uu waday ibnu caqiil raximah allahu tacaala ka mida aadaabtaasi ah. waxay ku saabsan tahay wada joogga oo haddii ay dad rafiiq yihiin oo ay meel wada joogaan oo saddex ay ka kooban yihiin matalan sida nasku hadda sheegayo saddexdii laba ka mida inay gaar isugu baxaan oo ay faqaan waa xaaraan oo kii saddexaad ay ka faqaan cillada iyo sababtana waxa weeyaan xadiiskaa sheegayoo waxa weeyaan waa murugo kaas baa ka shakiyaya saddexaad maxaa lagaaga faqay min ajli an yuxsinahu xadiidka nabiga wuxuu alayh salat slam min xadiidi cabdulaahi ibni mascuud weeyaane qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam idaa kuntum alaaatan falaa yatanaaja inaani duuna alaakhari haddii aad saddex tihiin oo saddex meel ku maraysaan ama meel ku joogtaan walaa yatanaaja yaanay fiqin inaani laba yaanay fiqin oo faq gaaru la bixin duuna alaakhari ka kaleyay ka fiqin xataa takhtaliduu binnaasi ilaa aad dadka ku samaysaan dad kale min ajli an yuxsinahu inuu murugeeyo oo murugo ku rido darteed baa saa loo diidayaa ajla anna daalika yuxsinuhu taasi way murugay ku ridaysaa sheekhna markaa tacliilkaa iyo sababtaa isagoo raacinaya faqal loo diiday inay laba faqdo oo ka saddexaad ka faqdo ayuu idhi li'annahu maxaa yeelay yuujibu wuxuu keenayaa faqaasi wuxuu keenayaa ixaashan cidlayn buu keenayaa ixaashku waa min alwaxshati oo waa cidlada yacnii nin keligii taagan ayuu noqonayaayo waa hamiyayaa marka ciladiina waa iska caddahay nahyigaana daahirkiisu waxay yidhahdeen culimmadu waa inay xaaraam tahay sidaa sheekhba uu yidhi waa yaxruma waxa xaaraana marka waa xaaraan rag saddexa ama dad saddexa ama dumar saddexa oo ay laba gaar isula baxdo kii saddexaad laga tago waa xaaraan waayo waa shaqo shaydaan oo qur-aanka ilaahay baa inoogu sheegay faqa inuu sidiisaba ay tahay mid muslimiinta lagu murugaynayo inama najwaa min ashaydaani liyaxzun liladiina aamanuu yacnii wuxuu dhibayaa faqaas la faqa oo sida gaarkaa loogu baxaa oo matalan ba laba ay gaar u baxda ayaa wixii la mid yihi muminiintii bay dhibaysa marka waa waddo shaydaan waddadii shaydaankana inaynan raacin ayaa laynooga digay wixii muuminiinta dhibayana iyana waa xaaraan xadiisku markaa saddex buu caddeeyey ee ka warran haddii ay markaa saddex faqaan oo mid afraad ka tagaan cilladu waxay leeyihiin culimmadu waa nafsa shay oo iyana ma bannaana iska daaya culimmada qaar waxay idhaahdeen hadday toban yihiin oo mid gaara ka faqaan waa sidii oo kale un xadiiskaa laga qaadanayaa tobankaabana sii daranba sababta marka murugadaha keenaysana waxa weeyaan inuu is yidhaahdo dee adaa lagu tashanayaa ama uu is yidhaahdo adigu in lagula foqo oo arrinta wax lagaa weydiiyo eheluma ihid adigu miskiin baad iska tahay waata raggii ragga halkaa u baxeen waxyaabo badan ayaa markaas soo arooraya markaa shareecadeennan maaragtay cinaayadeeda waxaa ka mid ah iyo akhlaaqda siday u ilaalisay iyo dadka muslimiinta qalbigooda iyo ulfadooda siday u ilaalisay inay taa xaaraamayso ayaa ka mid ah ayib marka taasna cilladii weeyaan hadduu xataa malaha xumay wuxuu aday kuu faqayaan haddii kalena wuxuu leeyahay ehlu mahid in lagula faqo waa taas oo kasra qalbi wayaxrumu waxaa xaaraana edabta meesha lagu sheegay waxa weyaan xaaraan weeyaan an yatanaajaa inay faqaan itnaa lilaba inay faqaan duuna aaliinka saddexaad inay ka faqaan haddii ay ka badan yihiinna waa saasoo kale sida culimada aynu ka soo guurinay li'annahu maxaa yeelay yuujibu waxay keenaysaa arrintaasi iixaashan cidla'ayn cidlayn bay keenaysaa oo kaas baa cidloonaya oo fekeraya iyo wa kasra alqalbi qalbi jab oo arrintaa ka qalbi jabo qaala raximah llahu tacaala wayustaxabu iftitaaxu alkalaami iftitaaxu alakli bismi illaah wayustaxabu waxaa la sunneeye waxaa sunnaha ah hoo fiican iftitaaxu alakli cunnada in lagu bilowdo bismillaahi bismillaahi lagu bilowdo lafdigaa la yidhaahdo bismillaahi in cuntada marka la cunayo lagu bilowdo ayaa sunno ah waxaa kaloo sunno ah wa khatmuhu in lagu dhammeeyo cuntadii bilxamdu lilaahi alxamdu lilaahi lafdigaa in lagu dhammeeyo ayaa isaguna sunno ah oo markuu qofku wuxuu cuni lahaa cuno ama cabo alxamdu lilah inuu yidhaahdo ayaa sunnaah wa an yaakula waxaa sunnaah inuu ku cuno qofkii wax cunaayey biyamiinihi midigtiisa inuu ku cuno ayaa sunna ah waxaa sunno ah oo kale mimaa yeliihi waxaa ku xiga cuntada halka soo xigta inuu ka cuno haddii uu cid la cunaayo idaa kaana dacaama hadday cuntadu tahay nowcan waaxidan nooc keliyaa inuu maaragtay alka soo xigta ka cuno oo aanu xadgudbin oo dadka kale dhinacyadooda aanu u tallaabin ama aan gacantiisa oo aanay ka taataaban oo aanay maaragtay ka wiswisin gacantiisa taas ayaa maaragtay iyana adab ah adaabta afraad waxa weeyaan walaa yaakulu cuni maayo min durwati acaami min durwati dacaami cuntada dusheeda cuntada halka sare ka cuni maayo laakiin hase yeeshee yaaklu wuxuu ka cunayaa wax min jawaanibihi dhinacyadii wax ka cunayaa masaladan halka sheekhu kaga hadlaya waxa weeyaan afar edebood buu sheegay oo ay ka mid tahay cuntada ama cabitaanka bismillaahi in lagu bilaabo adaabta labaadna waxa weeyaan alxamdu lilaahi in lagu dhammeeyo markaad wixii aad cunaysay ama cabbaysay aad dhammaysatay lilahi inaad tidhaahdo adaabta saddexaadna waa inuu midigtiisa ku cunaa adaabta afraadna waxaa soo xigaa halka ka soo xigta cuntada haddii xeedho la wadaagaayo xeedhada dhinaca ka soo xigta inuu ka cuno adaabta shanaadna waxa weeyaan dusha sare ee cuntada inaanu ka cunin ee uu dhinacyada laga cuno qof walba halkiisa uu ka cuno aadaabtaas markaa diinteenna shareecadeenna waa shareeco kaamilah oo aan waxba ka tegin xataa qofku siduu cuntada u cunayey ama uu wax la wadaagayey ayuu magaranaysaa ay sheegaysaa wuxuu yidhi yustaxabu iftitaaxu laki bism illaah ijmaac waxaa ku soo wariyey inay masaladaas ijmaac tahay oo ay sunno tahay sunne mustaxab tahay in bisinka lagu bilaabo bismi illaahi la yidhaaho nabowi baa soo naqliyey laakiin xadiidka la deliishanayaa oo ugu horeeya waxa weeyaan xadiia xadiidka cumar ibn abi salima radia allaahu canhu annahu qaala qaala lii rasuulu ullah inan yar buu ahaa oo nebiga xeedho la cunaayey markaasuu yidhi yaa qulaamu inan yariinan yahow yadhi sami illaaha ilaahay magacow oo macnaha bismi illaahi dheh sami illaaha waa ficla mar marka wa kul biyamiinika midigtaada wax ku cun waa ficil amar kale wa kul mima yaliika halka ku soo xigtana ka cun amarka marka sidaa wax badan qawaacidda culimada ka maqasheen markuu amarku soo arooro oo amar toosa laysiiyo wax ka leexinaya haddaan la helin amarkaasi wujuub buu faa'iideeyaa daliilun calaa wujuubi tasmiyati qabla alakli marka waana sidaa sida raajix ahi waxaa weeyaan marka labada qowle culimmada ay leeyihiin la eego imaamu nawowi haba soo naqliyo ijmaac inay tahay sida raajix ahi waxaa weeyaan inay waajib tahay bismi illaahi in cuntada lagu bilaabo waayo culimmadu waxay yidhaahdeen cumar wuxuu ahaa ina yar buu ahaa oo sebi ah haddana waa la amra haddana waxaa kaleo waa lala cunayeyo ee dadkii kaleba dee bisinkii waa ay u qabteen marka isaga si khaas ah waxaa nebigu haddii la yidhaahdo maaragtay waa lagu tacliiminayena lafteedu wax saarifahoo kale oo arrintaa ka leexiya lama hayo laakiin waxay qaacido ahaan culimmadu ay yidhaahdaan wax alla wixii aadaabta ku saabsan min baab ilaadaaba ee awaamirtii lays amray waxa weeye waa min baab alirshaad sidaa daraaddeed nadbi bay ku tustaa iyo istixbaab awaamirta ku saabsan maxaanku idhahdaa baabulaadaabka aadaabka nadbi bay ku tustaa saasay culammadu iska dejiyeen qaacidadaasay degsadeen laakiin qaacido culammadii ay isku waafaqsan tahay ma aha laakiin culimo badan ayaa soo guurisay inay tahay maaragtay waajib tahay culimo badan ayaa soo guurisay bismillaahi oo quraana la odhanayaa bismi illaahi araxmaan iraxiim imaamu nawowi haba yidhaahdo saasaa fadli badan oo in la yidhaahdo bismi illaahi araxmaan iraxiim bisinka la dhammaystiro ayaa fiican ha yidhaahdee haddana waxa weeyaan culimmada kale waxay leeyihiin siiqada ay ku soo aroortay ayuunbaa lagu daashanayaa waayo xadiidka uga cad arrintaasi waxa weeyaan xadiid caaisha laga wariyay radi allahu tacaala canha anna rasuula allahi sal allahu alayh wasalam qaala rasuulka ilaahay baa yidhi idaa akala axadukum qofkin hadduu doono inuu wax cuno falyadkur isma allaahi tacaala magaca ilaahay ha ku cuno oo magaca ilaahay ha xuso hadduu ilaawana awalkiisa ilaawana falyaqul bismi illaahi awalahu waakhirahu ha yidhaahdo bismi illaahi yidhahda awalkiisa akhirkiisa marka lama hayo meel dheeraadahoo lagu sheegay in maxaanku dhahdaa bismi illahi raxman raxim la dhamaystirayo culimmadu waxay isku khilaafeen hadday jamaaco yihiin oo xeedhada jamaaca wadaagayso oo mid ka mid yidhaahdo bismi intii kale ma ku filanta mise qof walba gaarkiisa ayaa looga rabaa inuu yidhaahdo bismi illaah imaamu shaafici waxaa uu naskareeyey in haddii mid qura yidhaahdo intii kale ay ka dhacayso oo waxau idhi waa ka raddi salaami sida salaamta haddii la salaamo jamaacada nin qura hadduu qaado saynu soo maraynay salaantii ay uga dhacayso sida culimmada ay u badan yihiin tanna waa kaasoo haddii qof quri bismillaahi xeerada yidhaahdo waxa weeyaan intii kale waa ka dhacaya bisinka oo kaasaa ku filan oo shaydaanka kaaf qabanaya laakiin culimo kale ayaa diideen oo waxay yidhaahdeen maya maya maya qof walba oo dadka xeedhada cunaya ka mida ah waa inuu bismillaahi yidhaahdaa waxaanay taa u deliishadeen nebiga salaatu wasalaam isaga oo koox lix ah oo saxaabadiisii ka mid ah ay cunto wada cunayaan ayaa waxaa yimi fajaa'a caraabiyu nin riirmiya baa yimi isna dabcan waa saxaabi lakiin waa yaro riirmiyi fa akalahu wuu cunay wixiiba fii luqmatayni wixiiba laba jeer buu huray afka gashaday uu kaga saarayba wa rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi amaa inahu low sammaa lakafaakum haddii oo uu magacaabi lahay oo bismi illaahi odhan lahaa lakafaakum cuntadu waa idinku fillaan lahayd marka isaga unbaa bisikii ka tegey waxaa la garanayaa saxaabada iyo nebiga calayh salatu salaam inta kale lixdaa kale inay markii hore de iyagu bismillaahi u qabteen bisinka ee mushkiladu isaga noqday marka marka caraabigii waa cunay bismillaahina ma odhan shaydaankii baa la wadaagay laba jeer buu kaga saaray sidaa daraaddeed waxay leeyihiin qowlka raajixii waxa weeyaan qof waliba waa inuu bismillaahi yidhaahdaa oo xeedhada wax ka cunaya oo aan qofna ka tegin bismillaahi dadku badanaa waxa weeyaan kuma tarbiyaysno oo waa in lagu tarbiyeeya carruurta haddii raashin laysugu rido ama wiilal ha ahaadaan ama gabdhaha hataa ha ahaadaan haddii laysugu ridayo waa in qof walba bismillaahi laga hubiyaa inuu bismillaahi yidhi haddii mid mid loogu ridayana waa inay bismillaahi yidhaahdaan adabtaas waa taas oo lafdigaasaa lagu koobsanaya bismillaah qof walbana waa laga rabaayoo jamaacada haddii qof u yidhaahdo sida raajixa ma aha ka dhici maaye qof walba inuu gaaru yidhaahdaa weeyaan aadaabta labaad waxaa weyaan waa khatmuhu inuu ku khatimaa weeyaan qofku bilxamdu lilaahi alxamdu lilaahi waa inuu ku khatimaa oo waxaa sunno ah alxamdu lilaahi inuu yidhaahdo oo waxaa laga wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu maaragtay xeedhada u dhammaysto cuntada wuxuu yidhi alxamdu lilaahi kaiiran طayiban mubaarakan fiihi hayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustaqnin canhu rabbana alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle yacnii xamdi fara badan fara badan ayaan mahadinayaa kaasoo dayiban wanaagsan kaasuu mubaarakan fiihi la barakeeyey hayra makfiyin xaaluu yahay mid laga kaaftoomay walaa muwadacin laga tegey walaa mustaqnin canhu mid laga maarmay rabbanaa yaa rabbana marka alxamdu lilaah waxaa soo aroortay alxamdu lilaahi aladii kafaana wa arwaana alxamdu lilaah maaragtay na oo na oo na oo alxamdu lilah aladii acamana wasaqaana wa aawaana wa kafaana alfaad badan ba ayay lahayd marka alxamdulilah waa sunna weeyaan isagu insha allahu tacaala xadiiskii anasna waa kuwa ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala nebiga wuxuu yidhi ina allaha la yardaa can ilcabdi ilaahay addoonka raalli buu ka noqdaa addoonkaasoo yaakulu alaklata ee cunno cunaya ama aluklata shay ma'kuula oo cunto ah cuna oo markaa fayaxmaduhu calayha ilaahay ku mahdiya addoon ilaahay cunto siiyey oo markuu cuntadii cunay yidhi alxamdu lilaah wayashrabu cabaya asharbata cabbitaan mar waxoogaa biyo loo keenay ayuu qurquriyoo cabay oo ku cokonaaday fa yaxmaduhu alayha xadiidkii saxiix muslim buu ku yaalla xadiiskaas markaa baleeg ilaahay baa kaaga raali ahaanaya nicmadii markaad u tiiriso ugu mahadnaqdo oo nicmadanin xeeladaada iyo quwaddaada midna aanay ku imin ilaahay ku siiyey uu ku quudiyey oo ilaahayna aad ku cunto ku siiyey oo kuu macaaniyey oo dad badan ayaan haysan ilaahay lagu xuso lagu xasuusto oo la yidhaahdo maaragtay alxamdu lilaah fadligaasay leedahay ina allaha alla la yardaa raalli buu ka noqdaa calilcabdi addoonkiisa yaakulu laklata cunaya maaragtay cunto oo fa calayha ku mahadinaya ilaahay wa sharbata cabitaan cabaya oo fa calayha ku mahadinaya adabtaasina waa adaabta labaad taa hore waxaynu nidhi waa waajib tanna waa mustaxab oo waa sunne in alxamdu lilahi la yidhaahdo markaa adaabta saddexaad waxa weeyaan waa in yakula waa inuu cunaa biyamiinihi midigtiisa waa inuu ku cunaa oo waxaa sunno ah sida uu sheekhu ku socdo ibnu caqil raximahullah yustaxabu waxaa sunnaha an ah yakula inuu ku cuno biyadihi lyumna midigtiisa xadiidkaa markaa camar ibnu abi salem ayay ku taaleeyo wa kul biyamiininka midigtaada ku cun jaabir ibni cabdilaahi isaguna wuxuu wariyey oo nebiga ka wariyey sala allahu calayhi aali wasalam qaala waxau yihi nebigu laa taakulu ha ku cuninina bishimaali bidixda wax ha ku cuninina fa ina shaydaana shaydaanka ayaa yakulu ku cuna bishimaali bidixdu wax ku cunaa xadiiska muslim baa wariyey cabdulaahi ibni cumarna waxaa laga wariyey radi allahu canhu oo rasuulka uu ka sheegay anna rasuula allahi sala allah alay wasalama qaala idaa hadii qofkiin idinka idinka miduu cunto cunayo falya'kul bilyamiini miigta ha ku cuno wa idaa shariba hadduu cabbayana falyashrab biyamiinihi midigtiisa ha kuno waayo fa ina shaydaana shaydaanka yaakulu wuxuu wax ku cunaa bishimaalihi bidixdiisa wa yashrabu wuxuu wax ku cabbaa bishimaalihi bidixdiisa marka adigu markaad shaydaan baad iska tahay dee markaad bidixda halkaa ficilkaasaad ka shabahda shaydaan bidix ku cun iyadoo midigtiina saxiixo tahay bidixdiina ku cab iyadoo midigtaadina saxiixo tahay oo caafimaad qabto waa shaqo shaytaan culimmaduna waxay yidhaahdeen sida ibnuulcarabi oo kale qaadigii la odhan jiray kullu ficlin yunsabu ila shaytaani fahuwa xaraam ficil kasta oo shaydaan loo nisbeeyo la yidhahdo waxaa shaydaankaa sameeya ficilkaas waa xaaraan buu sheekhaasi yidhi kullu ficlin yunsabu ila shaydaani fahuwa xaraamun marka adaab inaanay ahayne ay tahayba waajib tahay ayaa laga qaadanayaa maaragtay awaamirtaas nebigu calayh salatu salaam uu yihi laa taakulu bishimaali fa ina shaydaana yaakulu bishimaal marka waxay noqonaysaa midigta waxay noqonaysaa waajib in lagu cuno waxaa taas caddaynaya xadiidkii salamata ibni aqwac ee nebiga calayhi salaatu wasalaam nin ana rajulan akala cinda anabiyi bishimaalihi ninbaa bidixda waa ku cunay nebiga agtiisa fa qaala nebigu wuxuu ihi kul biyamiinika midigta ku cun qaala waxau ihi laa astadiicu awoodi maayo qaala wuxuu ihi lastadacta ha awoodin alla kuma karsiiyo maa manacahu ma diidin ila lkibru kibir mooyaane qaala wuxuu yidhi saxaabigii famaa rafacahaa ilaa fiihi afka waa gaadhsiin kari waay gacantii way qallashay gacantiisii way qallashay xadiiskaas xadiis saxiixa ah oo muslim weriyey weeyaan insha allah marka hadday sidaa tahay oo ninkii diiday maaragtay yidhi ku cuni kari maayo gacantu ku qallashay oo ciqaabtaas kaga timi lama odhan karo taasi waa sunni lama odhan karo ee waa waajib marka adiladaasi waxay waadix ku tahay aynu akhrinay in alaklu washurbu bilyamiin in midigta wax lagu cuno oo wax lagu cabo isla markaana aan waxna lagu cunin waxna lagu cabin bidixda xaadiista ku soo aroortayna waa xadiis fara badan waxayna si cad inoo tusisaa oo adag ficilkaas inuu xaaraan yahay culimmada badankoodu laakiin waxay leeyihin waa sunne iyagoo qaacidadaa iska degdisay oo leh wixii min baabi alaadaaba ee laysamre awaamirta ku timi waxa weeyaan waa maslaxo oo yacni wax maslaxada waxa weeyaan waa istixbaab baa lagu xambaaraya laakiin waxaa ibnu caqiil sheekhaynuna iyadu ku socday saad arkaysiin oo waa yustaxabu ugu horraysiiyey ayib laakiin culimo fara badan ayaa tidhi waa waajib hadda culimmada hortayda taalla waxaa ka mid ah sheekha lahe ibnu cabdulbar ee caalimka ahaa ibnu xasam sheekha layahay ibnu qayim iyo culimo kale waxay ku tageen ilaa wujuubi alakli washurbi bilyamiin wa taxriimi alakli washurbi bishimaal ibnuqayim wuxuuba wuxuu yidhi weliba wahuwa axad lwajhayni liasxaabi axmed madhabta imaam axmed asxaabtiisii laba weji oo ay ku leeyihiin masalada taa weeyaan shaaficiyaduna saas waxay dhahdeen imaamka iyaga saas uga caddeeyey wa calayhi nas ashaaficiyu fi risaala wa mawaadica min alummi inay waajib tahay in midigta lagu caboo wax lagu cuno ayaa imaamu shaaficina uu naskareeyey oo uu caddeeyey marka maslada siday saxiixa ku tahay waxa weeye inaynu waajib tahay in midigta lagu cuno qofkii aan midigtiisa dhibaata ku sugnayn marka maanta caadaad iska waxay noqotay yani bidix iskaga qabso oo bidix iskaga cun oo waad mar kastaba way kula kulmaysaa iyadoo bidixdii caabitaankii lagu haysto oo markuu ku ugu yar yahay wuxuu onayaa dee waxbaa gacantan koobkay qoynaysaa iyo tanba wax ku cunayay tanba i bannaan iyo sii daranle labadaba tanna maxaa ilaahay igu sameeyey kaas waa muran leh kii nebigu habaaray kama duwanaa mar hadduu yidhahdo tanba maxaa ilaahay igu sameeyey iska daa aniga maka gudaheedaaba midiila dagaalami gaadha intaan ku idhi midigt ah yaanu bahal yar buufiyaha la yhahdo bibitada yar baanu shaah ka cabni markaasuu saanwiijkii ku qabsaday waa nin oo garh maasha allah koofiyadaydoo kaleo wakaa ah. xaaj min fadlik ilahay khayr ha ku siiye yaa midigta ku cun bahalkii unbaanu igu dhufanbo isaguna markii garbuu yalo lahaayo xamar buu ka yimi oo shabaabka yala qasayaan oo waxaa weyaan w alla wixii garhle wixii wadaadaba waa ka dhiribsan yahayba markii dambe maaragtay annagu waan iska aamusay inoo nabarkumaan iska eegayaba juu dambe uma celin marka <coughs> kaasoo kale waa iska yar xayraansanaaye laakiin dad badan baa ku odhanaya tanna maxaa ilaahay igu sameeyey oo aan yani edebta qaadanayn qaala raximah llahu tacaala wayustaxabu waxaa la sunneeyaa wujuubka inuu rajaxnay iftitaaxul akli cunada in lagu bilaabo bismillaah in lagu bilaabo wa khatmuhu in lagu dhammaystiro bilxamdu lilah in lagu dhammaystiro oo an yaakula qofkii cunaayey ee midigtiisu ay saxiixad ahayd waxaan leeyahay midigtiisu saxiixad ahayd biyamiinihi midigtiisa waa inuu ku cunaa qoftii ay ka go'an tahay dee isagu cudurdaar buu leeyahay wa an waa inuu cunaa mimaa yeliihi cuntada wixii maaragtay xaggiisa soo xigtaa waa inuu cunaa taas ayaa iyaduna ka mida aadaabtii iyo maaragtay sunnayaashii ka mida xadiidkaa ah xagga ku soo xigta ka cun waxay ku xambaareen culammadu hadduu nooc qula yahay hadday cuntadu nooc qula tahay hadday si kala duduwan tahay oo xaggan muuska saaran yahay oo xaggan khudaari saaran tahay oo xaggan cad saaran yahay oo xaggan wax kale saaran yihiin Eh, marka wuu soo qabsan karaa adigu bariiska ku-xiga oo qura iska wad waxaa malay laga odhan maaye xagga kale raggii kale waxay kala jiraan marka waa kaas cadaalad bay ku dhisan tahay iyo wax caqliga maaragtay waafaqaya eh, waxaa saasoo kale uu qofku raacraaci karaa baa la yidhi qofka la cunayaa hadduu ogyahay inuu raalli ka yahay waayo xadiiska anas wuxuu yidhi anas rasuulkaan raacay sala allahu calayhi wasalama fa ra'aytuhu cuntaa soo dhigay oo saxaabi baa noo sameeyey markaasuu noo yeedhay markaasuu waxaan arkay buu yidhi fara'aytuhu yatatabacu dubbaa'a bahashan dubbada la ydhaahdo amaha la ydhaahdo bocarka nebiga oo bocarka raacraacaya min xawaali alqascati xeedhada hareeraheeda ka soo qaadanaya ayaan arkay buu yidhi nebiga oo ka soo qaadanaya calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu idhi falam azal uxibu dubbaa'a min yowmaidin ilaa maalintaas dubbada waan jeclaa bocarka maxalka lagama isticmaaleen marka haddii ay maaragtay raalli ka tahayna oo qofkii kuu cunayeen oo raalli ka yahayna taasna dhib ma laha ayib hadday isu dhiidhiibaanna e, dhib ma laha oo ay dadkii isa siisiiyaan xeedhada wada cunayay laakiin culimmadu waxay idhaahdeen xeedho kale inaad u dhiibto matalan qolaa wax isku aqcunaysaanoo aad ninoo saxan baa haysataan qolada kalena saxan bay haysataa idinka halkana xoogaa hilibkii idinku yar badan yahay qoladoo kalena waa ku yara yar yahay inaad cad weyn fujiso inaad raggii kale kala tashan ood xeedhada kale u gudbiso taasi waxay idhaahdeen ma bannaana waayo qolo walba waa nasiibkooda intaa loo soo dhigay iyagaa leh dayfka ama martida cuntada lasoo agdhigay iyagaa leh waa xaqoodii haddii saaxiibulbeytkii wax qaybinaya hadduu kuwa kale usoo kordhinaya iyo hadduu intaa siiyey jirtaa marka hore la rabaa inuu cadaaladu qaybiyo isagu wax haddama ama u kala badiyaba dee ilaa isaga waa wixiisii iyo waa cuntadiisii laakiin marka xeedhadii ragga lasoo agdhigo xeedhadaa raggaasaa le baa layidhi marka iyagoo sii eegayo oo u hanqaltaagaya oo ilaa raggu isku hunguri maahee eeganaya haddaad cadkii ku jira intaad la fuqdo aad xeedhada kale u gudbiso taasi ma bannaana bay culimmadu leeyihiin oo iyadu way ka dayriyeen oo way ka digeen laakiin inay intii wada cuncunaysay ay maxaanku dhaahdaaye ay iyagu isu dhiidhiibaan xeedhada wada lahayd oo midba midka kale iaariya u sameeyo ay tanaawalaan taasi dhib ma laha taasi waa iska bannaanta dhaqannada ayaan la ammaanin ay dadka qaar ay leeyihiin oo ah hilibkii inay jarjaraan kii maaragtay baa hilibkii googoynayo hoo intuu farihiisii kusoo jarjaro oo farihiisii kusoo taataabto oo dadka qaar baaba dee ka waswisaa waxaa dadka kale farahoodu taabteen marka <coughs> dhaqanka carbeediya waan ku arkay carabta badanaa ninka saaxiibulbeydka waxba kula cuni maayo laakiin intaa waxbuu jarjarayaa waa niman iska dee deeqsiyiinahoo mar walba qofku ama odayga weyn ama ha ahaado mid uus yaahdo waa indhala yahay ama ha ahaado mid uu isleeyahay kan weyn ma cunina u dhiib intaa hilib buu qaybinayaayo isagu jarjaray oo marka taas lafteedu waxaa fiican in loo daayo xeeradii haddii raggii lasoo agdhigay in loo daayo ayaa haboon saasay culimmadii leeyihiin ayib walaa yaakulu ma cuno min dirwati acaami cuntada korkeeda kama cuno qofkii qofkii cuntada korkeeda ka cuni maayo oo xeedhadii dee berigii hore xeedho weyn haddana way jiraane malaa soomaaliduba dee way leeyihinoo saxanna marmar baa lagu soo ridaaye saxanka inuu dusha sare ka qaato ma aha laakiin hase yeeshee yakul wuxuu ka cunaya min jawaanibihi dhinacyad ka cunaya dirwa iyo durwa waa halka sare min kulli shayin aclaahu weya marka nebiga ayaa calayh salaatu wasalaam xadiid ibn cabaas baa soo wariyey wuxuu yidhi ana nebiya sala allah alay utiya waxa loo keenay biqascatin xeedho min fariidin hilib iyo kibisii wax laysku soo futeeyey ah faqaala waxau ihi cuna min jawaanibiha hareeraha ka cuna walaa taakulu ha min wasadihaa bartanka ha ka cuninina fa ina albarakata barakada ayaa tanzilu ku soo degaysa fii wasadihaa bartankeeda dushaasna barakada ka soo degaysa طacaama falaa yaakulu min aclى صafxati walakin liyakul min asfaliha faina albarakata tanzilu min aclaaha ayb taasi waxay sunno u tahay in halka sare dhakada laga qaadanay cuntada halkaa kuu xigta uun baad ka qodanaysa marka hadday cuntadu badan tahay intii soo hadhay dee la farafarayn maayo oo nadiif bay noqonaysa marka hadhow ka yimaadaan ayaa ka faa'iidaysanaya laakiin hadii la faylfaylo oo xaggan iyo agga iyo xagga sare iyo wixiiba lagaga dhufto waxaa laga yaaba cuntadiina saxanka in laga dhammayn waayo waxa hadhow soo hadhan ay hamba noqoto hamba kala daadsan oo la farafareeyey oo meel walba laga daqray dadkii hore dhaqanka way yaqaaneen aadaabteenoo reer migeenni ma garanaysaa dad dhisan bay ahaayeen waxaan arki jiray halkaa xeedhada halkaa ku xigtunbuu ka qodanayaa kaas u mudayaa hoosta saasuu cunayaa kan kale halkiisuu mudanayaa haddii afar nin cuntay afar meeloodoo daloosha halkaa subagii iyo wixii maarata uu ku shubanayena ku shubtay iyo iidaankii laakiin wax dhakada ka soo dumiyey iyo wax maarata meelo kale ka turkay doona ma lahayn markaa sidaasay u cunayeenoo si yaroo maarata iska nidaamsan oo edebsan ayay u cuni jireen laakiin reer miyigan maxaa malaya waa ku figaasayaan markiiba saxanku waa dandaamayaa marka waxa weeyaan sidaa weeyaan walaa yaakulu cuni maayo min dirwati acaami cuntada korkeeda ka cuni maayo laakiin min jawaanibihi jawaanibtiiyo dhinaca ayuu ka cunayaa waana iska waxa weya nahyigaasi waa tanziih waa adab wa irshaad laakiin imaamu shaafici islagu mar walba wuxuu taagan yahay waa xaaraan dhakada laga cuno haddii dee dhakada wax inaga saaran yihiin wax aan meesha kala saaranayn sian horu soo marnay waa lagala soo degaya hilibkii oo kale dhakada laga saaray ama wixii de qudaartii wixii tayada waa lagala soo degaya qaala raximah llahu tacaala wuxuu yidhi wakadalika saasoo kale ayuu ahaaday alkaylu miisku marka wax la miisayo cunto la beegayana saasoo kale hareeraha laga beegayaa dhakada laga miisi fa innahu kaasi adcaa isagaa u yeedhid badan lilbarakati barakada isagaa u yeedhid badan ruya waa la wariyey fi sunani sunanka xadiista ayaa lagu wariyey kadalika xaalu sidaasoo kale alkaylu kadalika <coughs> marka wax la miisayana hareeraha laga miisaya buu sheekhuu yidhi oo markuu qofku doono inuu cunto miiso dhinacyada ayuu kaga bilaabayaa xagga sare kaga bilaabi maayo wax daliilana uma sheegin culimmadu laakiin cilladii hore ee cuntada cunitaankeedii aan dhakada laga cunaynunba uga qiyaasanayaan oo qiyaastii hore uun ayay ku socotaa taasay uga qiyaasanayaan wax iyada sunan oo ku soo arooray lama sheegin kadalika saas oo kale ruwiya waa la wariyey fi sunani sunanka hadda ugama jeedo kutubu kutubu sunan iyo musalaxi ugama jeedo eh, maarata muxadisiinte aaaarta axaadiista nebigun uga jeedaa macnaha cuntada aan dhakada laga cunin iyo midigta lagu cuno iyo waxa kusoo xiga la cuno saas baa lagu soo wariyey buu sunanka axaadiisto dhan sunanka hadda uga jeedaa sheekhu eh, walaa yanfaqu waa adabtii lixaad ee ku saabsanayd cuntadae afuufi maayo fi acaami cuntadii cuntadii alxaarri ee kululayd afuufi maayo walalbaaridi tii qaboobaydna afuufi maayo walaa yukrahu lama karaahiyaysto karaahiye maaha way bannaan tahay alaklu cunid washurbi cabid qaa'iman xaalu yahay mid maaragtay taagan shaaribkii ama aakilkii isagoo taagan waxna waa cuni karaa waxna waa cabbi karaa walaa yanfaqu afuufi maayo fi acaami alxaaridi cuntada kulul siduu afuufka ugu qaboojiyo iska afuufi maayo waayo wuxuu la afuufayaana dee waa hunguri weynaan iyo degdeg degdeg weeyaan iyo hunguri markaa ha yar qaboobo oo laba arrimood unbuu u afuufayaadoo in cuntadii kulushaha isleeyahay ku qabooji ama sharaabka kaana dee waxa fiican inuu maaragtay gabadhii tiri dee ha kafafe korka saarba in baa la guursay samayn tii kale kala goyn mayno sugi kar tii kale iyadi waaba waxbaa loo sheegay marka waxa weeyaan waa inuu maaragtay sabraayo oo qaboobe waa inuu iska sabraa waxaa kale afuufka keeni karaa waxa weeyaan inuu dee ku arko maaragtay wax dhibaato ah qori iyo wax lamid ah, wax wasakha ku arko taana de ha ka soo qaado ama qori ha kaga saado ama malqacad ha kaga soo bixiya afuufiyuu kaga soo bixin labada unbaa loo afuufi karaa cuntada markoo yaanu afuufin cuntadii kululayd walaal baaridii kii qaboobaana yaanu afuufin xadiidka ku soo arooray cuntada inaan la afuufin xadiikaas waa sanadkiisu saas ma sii aha wadaad baa ku jira mutakalimun fiihi ah oo la yhahdo abulmusan aljuhani marka un culimmadu waa iska sheegaan marka culamada qaarna waxay idhaahdeen waa bannaantahay cuntadii kululayd qofku inuu afuufo laa ba'sa binafki acaami idaa kaana xaaran qaala almardaawiyu waa wadaad xambeliyahe wahuwa sawaabu in kaana ama xaajatun ila alakli xiinaydin haddii la rabo degdeg loo cuno dee marmar baabay lalacararayaa ay boobka ku kallifaysaa dhib malaha ayay culammada qaar yidhaahdeen adabta kale wuxuu yidhi walaa yukrahu lama karaahiyaysto alaklu cunitaan wala shurbi cabitaan qaa'iman xaaluu yahay qofkii saasuu ibnu caqiil yidhi culimmo kalena waa ay ku raacday oo saasoo kale ayay masalada ka yidhaahdeen haddaba in maaragtay ay bannaan tahay in istaag lagu cabo culimmo fara badan ayaa maaragtay ku tagtay camalkii khulafaa uraashidiinkuna sidaasuu ahaa oo adilada ay markaa adeegsadeenna waxaa ka mid a xadiidkii caanka ahaa xadiid ibnu cabbaas رضي الله tacaala عنه qaala qaala rasuululahi eh, eh, qaala wuxuu yidhi eh, asxaabigu shariba nebiyu sala allahu alayh wasalama qaa'iman min zamzama shariba nebiyu nebigu wuxuu ka cabbeeyey qaa'iman xaaluu taagan yahay min zamzama biyihii samsamka istaag buu ka cabbay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo la arkayo xadiiskaas ayaa oo muttafaqun calayhi ah, ayay deliishadeen culammada le maaragtay waa istaaggu lagu cabbi karaa sidaasoo kale eh, khulafaa raashidiinkuna sidaas ayaa camalkoodii ahaa iyo saxaabada badankoodu iyo taabiciin fara badan eh, waxaa ka sugnaaday cali bin abi aalib radi allaahu canhu utiya caliyun calaa baabi raxbati bimayn halkii barxadda ahayd ee bannaanayd kuufe barxaddeedii waxaa loogu keenay cali bin abi aalib biyo fashariba qaa'iman wuxuu cabbay calay isagoo taagan fa qaala weliba waxa uu yidhi ina naasan dad baa yakrahu axaduhum ina naasan dad yakrahu axaduhum qof baa karaahaysanaya dadkaa ka mida ah an yashraba wahuwa qaa'imun inuu biyo cabo isagoo ama wax cabbo isagoo taagan wa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama facala kamaa ra'aytumuunii facaltu sida aniguba aan istaagga uga cabbay ayaan aniguna arkay rasuulka ilaahay oo ku cabaaya bukhaari baa ka wariyey adilo kalena waa soo aroortay oo faa'iidaynaysa inaan maxaanku idhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey oo wuxuu yidhi laa yashrabanna axadun minkum qaa'iman qofna isagoo taagan waxyuu cabbin dabeedna tacaarudka ah ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qowlkiisii ka dhex dhacay culimmadu waxa weeyaan qaabka ay ula dhaqmayaan adigu kan ugu fiicanun baan ka soo qaadaynaaye waa in la yidhaahdo waxa weeyaan waa karaahiyo istaagga waayo biyaha qowqowda taagan maaratay waxaa laga yaaba inay si daran kuugu dhacaane isaga fadhiiso marka karaahiya ku jirta ficilkiisaasuna nebigu calayh salatu wasalaam waa bayaamiyey oo inay maarata bannaan tahay ayuu bayaamiyey saasun baynu qaadanaynaa cuntadii buu sii wadaa weli halkaasaynu iskaga joojinaynaa wallahu subxaanah wa tacaala aclam sal allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed